meesha dheere dhulkayaga calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye gudahanidaacadda kulmiye gortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudaha dadkeena gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaabaa waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha kaftankaiyo sheekadu kaama marna barnaamijka hawada intuu ku jirana galabta waxaa halkaan idkala socodsiinaya ifraaxi anigoo bootaane u diyaargarooba dhagaysiga barnaamijka galab wanaagsan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 galab wanaagsan oo wacan ayaan leenahay si kastoo aad noo dhageysanaysaan iyo meel kastoo aad ku qaxweynaysaanba mhm. eh, dhegeystayaasha waxaa leenahay soo dhawaada farsamaqaanka noocasigan waxaa leenahay sidoo kale galab wanaagsan maxaa galabta kaa diyaara galabtay waxaa iga diyaar wax badan badan badan laakiin gadaal aanu dhig iyo saloolkii iyo mhm. timirta laisku dhex diraay daangada iyo eh, saloolka horta laba ma keliya mase hal isku yihin hal isku yihin laba meelaa lagu kala adeegsadaa laakiin ani saa aqaano saloolka waxaa laga sameeyaa masagada masagada maa laga sameeyaa mhm. galeed maah miya daangada waay taas galeed <laughs> maa daangada laga sameeyaa saloolka laakiin waxaa u taqaana miya masagada mhm, laga sameeyaa faaxi ma soo gaartay xilligii weelal gooniya ay martidu lahaayeen xaafadda Mm, hadda horta weli ma jirtaa oh, weli way jirtaa laakiin inkastoo haddayba sii bateen horta mm-hmm. laakiin waagi hore meel mm-hmm. khaasay lahaayeen oo la fariisiyo mm-hmm. um, magacyadooda danaxsuuswaxaad <laughs> eh, xasuustaa koobabka shaaha lagu cabo dadka inta badan waagi hore waxa la isticmaali jira koobabkan eh, bakeerigu saas waan badnayn dhoobabkana martidaa lahayd ah. koobka dhoobka ah mm-hmm. iyo kanyarkaaho la saaro mm-hmm. inkastoo hadda uu si caadi ah meelaha dhanba looga helo ah. laakiin waagaa koobabka dhoobkaah iyo saxamada dhalada ka samaysan iyo mm-hmm. meel gooniha la dhigi jiray si markay martidu timaado loogu soo dhaweeyo aad iyo aad waagi hore martida waxaa lagu soo dhaweyn jira marka alaabta ugu fiicneeda ahayd markii mm. dhanka galaasmanka loo eego ah. galaasmanka macdinka ka samaysa <laughs> waayahay malaha anaa yar markaasan dhalaan soo gaaray <laughs> waayahay iyo qalinka mm. kookeero qalinka mm koob siin ah siin la yiraahdo magacyo mm. kalena dadka inuu yaqaanaan laga yaabo mm. oo miyiga weli laga isticmaalo ilin dareershe mid la dhaho ku jiromiyiga ah, <laughs> in marka la joogo moogtahay mm. xoolaa laga imaana ama beer marka guriga la yimaado cuntada ugu sokayso fudud oo la cuni karaa waa shaah ah, marka qofkii shaah kul markuu qac ka siiyo dhiidadaa ka imaanaya <laughs> yacni ah, si kale inay soomaalidu moogtahay sarbeebtay ka bateen waxaa laga yaabaa waagi hore hadda soomaaliguna intaan ka qanisanaa mm. saan hadda usii jilcay badana kusoo kordhay ma ah. ahayn waxaa laga yaaba inuu qofka soo rabo inuu wax kuu sheego mm-hmm. uusan si toosa ah kuu dhehinin waxaa sameey haamahaasaa la sameyn laga sarbey meelo kale lagu soo maro bal waaya haddii aan kasoo noqon waayo waayahaas mhm. haddaan ku guda jirnaaye mhm. waxaan ku daafuranaynaa barnaamijkeena alaaban ku daafurnaa dhankay kaalimaha suugaanta waxaan soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo cawaalo aadan mhm. oo la yiraahdo nafku wacan lama ilaawo waayahay dhegeysa haboon saaxiibayaa

naftiyo xanuunka harragawalkala tagtaano baahidu waxba kama qaato jacaylkana wiiladiisa walaaciyo wadhiidu reebo haddaad weydo ragawad kala tukaano baahidu waxba kama qaado jacaylkana wiiladiisa walaaciyo wadhiidu reebo haddaad wehelkaaga weydo idinkala fogeeyo ile wax kastuu yimaada wakhtigu idinkala fogeeyo ile wax kastuu yimaada waxaad tahay ruuxu nugul qalbiga way kama dhammaato nafkugu waxlama ilaawo nafku waxlama ilaawo fogeeyo ile wax kastoo yimaada waxaad tahay ruuxu nuguri qalbiga way kama dhamaadoo nafkugu wacan ilaawo ilaawo nafkugu wacan ilaawo uu wax kastee u haysto haddii weli loo xisaabay wakiiluga yahay adduunka wadeecadu kuma filaato dareen wax jecel ma seexdo hadduu wehelkiisa waayo waqtigu idinkala fogeeyo ile wax kastoo yimaada kala fogeeyo ile wax kastoo yimaada waxaad tahay ruuxu nugul qalbiga way kama dhamaato nafkuguba calamaa ilaawo nafkuguba calamaa ilaawo ruuxkuwa calamaa ilaawo nafkuguba calama ilaawo fogeeyo ile wax kastoo yimaada wakhtigu idinkala fogeeyo ile wax kastoo yimaada waxaad tahay ruuxu nugul qalbiga way kama dhammaato nafkugu wacan lama ilaawo ruuxku wacan lama ilaawo nafku wacan lama ilaawo lay leh mm-hmm. haddii la quraan saaro iyo haddii waran lala dul istaago mid mm-hmm. eh, wax ku yeelaa ma aha jaceylkan dadka saa u qof nool miyaa mm-hmm. gobol meel taagin miyaa qaabkiisa u yeelatalo haddaan qiyaaso waa qof nool <laughs> <laughs> eh, dad wanaajiyana way jiraan oo soo dhaweyn lahaa laakiin inta badan dadka uu xumeeyaa aa ah, u badan Ah, mm, ah, xilliyada horena mm. aada u fiicanya maalmihiisa koowaad iyo daqiiqadihiisa koowaadba mm. waxaaway saameyntiisoo wataa ah, laakiin dib gadaal markii laisla gaaro mm-hmm wax walba sii adkaadaan halka qaarna u fududaadaan marka cawaal wuxuu leeyahay nafkuu wacan lama ilaabo hade naf adig kuu roono dadka kaaga sokaysa waxaa dhici kartay wanaajisa waxaa dhici karta ibraahi nafta horta qofka u roon mar walba ma iloodi meeshay naxariista ka hesho saaxiib ahaydeen xilli oo wanaag kala dhexeeyay xiriir markaad kala tagtaan oo khilaaf dhexdiina yimaado inaad dib u gocato wanaagii mar kalena ah, halis u geshid inuu jacaylka kugu soo laba kacdadhanka <laughs> <laughs> ah, kaalmaa sugaanta kusii soconana markaagi maxaana soo qabanaysaa isii hore gadaal baan laabanaynaa waxaan soo qabanayaa allaau naxariistay heesay ku wada luuqeeyaan maxamed saleebaan tube iyo sidoo kale amina fari heestan waxaa layihahdaa ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa ruuxii ka xeshaa godolkiisa maareeye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxii ka xeshaa godolkiisa maareeye sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ye nihay guusdarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu meligteqofka faabaalkii yahay guusdarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu meligte waxaanay gara iyo godobka tirsanayewaxaanay garax iyo godobka tirsanaye gurhayga filanina gurhayga filanina gurigayga idhaab gurhayga filanina gurhayga filanina gurigayga idhaab i biday waa taanku gowdhashayn ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee adooga cale i biday waa taanku gowdhashayn ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee Georgia. hooyo waxaanahay gargaarkii galadkaaga waxaanahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galadkaaga waxaanay gandaadiyo goxosha u dambayse waxaanay oh, gandaadiyo goxosha u dambayse burhayga filanin burhayga filanin gurigaygani dhaab gurigayganidhaab dhacday maalin ciid lagu soo kulmaday baad sidaan ahay nin gaalo xaramaynkii galayo gubay maalin ciid lagu soo kulmaday baad gabidhaari saartood gooli baadhe

in xoogaa buugga naxariista la fiiriyay ahayd laakiin <laughs> waa la iska diiday maxamed saliimaan tubeec iyo sidoo kale aamin ayaa ku luqeynaya aad iyo aad barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka ahaayeen weli barnaamijkeena ayaan bartanka kaga jirnaa mhm. dhanka kaalmaha sugaanta kusii soconaynaa waa tahay waxaa noo soo qabanayaa hees ay ku luqeyso allahu naxariistee aamin cabdilaahi xirsi oo la yiraahdo siyaar muushe shubateen halkaasin hadii aan uga imaano heeskii siyaar muusho shubateen mashax labageyaan siyaar mm. muushuban barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiisa ayaan isla soo gaarinay aad iyo aad waxaan mahad dhammaan dhegeystayaashana dhegeysanayay iyo farsamiqaanka barnaamijkeenu farsameynaya anagoo daadahenaynaba aad iyo aad mm, gabagabada heeska maxaa noo soo qabanaysaa waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo axmed cali cigaal mm-hmm. heestan sida dhoolka guga ayaa la yiraahdaa ereyada waxaa leh cabdicasiis ismaaciil laxanka waxaa ku laray saciid maxamed waa tahay heeskaas heeskaasi ayaynu kaga tegaynaa intaan ku kulmi doonno barnaamijkeena midkiisa xiga waa cabdulaahi ifraax oo idin leh nabadgelyo waxqabad digital studio aad dhalqaaday nawdiid dhawaaqo roob la dhaco dhex isu kala dhigaysad qalbiga uga dhigante waagoo dhalaalayba ma dhibiseer ma weyda madalaan la jecel yahaa maxalay ubaxa dhegahaiyo kadharqaday hareedo garabkii ku yaalba waagoo dhalaalayba madhibifeer ma wayda madhalaan la jecel yahaa maxalay ubaxasho dhegahafiriyo qadharqaday hareedo dhacaya musulmaan ku suleexo dhulkeenna ku nooshe